low yucطa الnaasu bidacwaahu dadku waxay soo sheegtaan haddii laysaga fulin lahaa ladacaa rijaalu dima'a qowmin waamwaalihim dad dhanoo xoolahoodii dhaqanayaa dad sheegan lahaa anaa leh iga soo wareeji uga soo kaxey baa ka dheclahay laakiin soo dacwo soo cadaysa laguu soo xukumo qada iyo cadaaladdu amara soo bixiyaan marka waxaagii xoog baa lagugu fulin marka istifaau xuquuqi xuquuqdii la kala xukumay in la fuliyo oo la dabagalo oo amarkeeda la bixiyo ninka laga doonaya qaadiga iyo hadda qadaha wey waxay yidhahdaan waxaa saddexaad oo laga rabaa dadka dadka laga mamnuucay maalkooda inay ku tasarufaan oo ama safiiha ah ama majnuunka aan weli qariiba lahayn iyo waxa lamidka ama aytaamta yaryarka aan aabba aabalahay iyo cid mas-uulkaa lahayn xoolahooda hantidooda dayeelkooda iyo maamulkoodana hay-adda qaduu hoos tagaa iyagaa cid u magacaabi iyagaa ciddii ku xadgudubta ka qabani iyagaa wixii dan u ah u eegi iyagaa xoolahooda lagala tashani iyagaa waxay samaynayaan ogolaanshiyo diidda bixin dadkaasoo dhan aan awoodda sharci u lahayn inay xoolahooda maamulaan ay tasarufaan ay waxgadaan ay wax soo gataan wixiina u baahan iyagay hoos tegi waxaa afraadoo hayatulqadaa sharcigeenna hoos taga waxa la yidhaahdo nin baa dhintoo dardaarmay dardaarankiisii in la fuliyo wixii sharciga waafaqsan iyadana qadaha iska leh ninkii dardaarmay dardaarankiisii warasadiisu hadday fulinayaan waa inay qaduhu uu kormeeraa oo la ogaadaa horta la xaqiijiyaa ninkan waxaa inuu dardaarmay macadda ma sugan tahay marka uu sugnaada sharciga ma waafaqsan tahay markay waafaqsanaato siday ahayd ma loo fuliyey oo waxay hadda qadaha sharciga hoos oo kitaabu alaqdiyati qudaaduu hoos imanayaa waxay yidhahdaan waxaa sharaadoo hoos haweenka aan weliga lahayn yaa guurinaya islaam baa soo islaamtay reerkoodii waa wada gaalo gabadhani reerkoodii maba la yaqaanaba ama sharciba kuma dhalan ama meel bannaanaa laga soo qaaday ama weligeediiba wan canaadayo inuu iibsado raba nin kufoo qalma dhigmaa yimid weligiina waa ismadax mare oo maal iyo wuxuu deedeeye garan mayside waa diiday fain ishtajaruu fasulطaanu maadaama sultaankii ninkii madaxda ah howlo kaleoo badanoo ummaddii u yaallaan waxaa loo xilsaari jiray qaacidada shareicada iyo culimmadeenna iyo taariikhdeenna hay-adda qadaha lagu wareejin jiray inay xaqiijiyaan qofkani weli ma leedahay mise ma maaha haddayna weli lahayn qofka la raba in loo guuriyaay qof xilkeeda qaadi kara ma yahay mise maaha weligan diiday ma sharci buu u leeyahay mise uma laha hadduusan u lahayn amar in la siiyo o la yidhahdo hawsha fuli hadduu diido in xilkii lagala wareego hawshii la fuliyo arrimahaasoo dhanna hay-adda qadaha iska leh oo hay-at lqadaa iyo qudaaday hoos yimaadaan waxaa kaloo qudaadu hoos yimaada xuduudda sharciga iyo fulinteeda iyo ciddii ku xadgudubta dabagalkeeda cid kastoo lagu soo dacweeyo ama lagu soo eedeeyo xuduud sharciga ah inay gasho ziru ku dhacay sariqayatuuguu galay ninkaasina hay-adda qadaha iyo cadaaladdaa lageyn iyagana marka dambena ka fulin xuquuqda ilaahayba ha noqotay xuduudda waxay yidhahdaan waxaa kaloo hoos yimaada wax allaalay wixii danta iyo qadaha shaqooyinka qadaha la xidhiira sida anshaxa dariiqa qaybsiga jidadka xaafadaha jidadkooda qaybqaybsigooda sida jidadka loo kala leeyahay hareeraha jidadka lagu ganacsanaya aan lagu ganacsanaynin de cidda ka kicinaysa ee dowladda iyo booliska ahi iskama kicin karaan dadka waa in amarku qadaha ka soo baxaa oo miisaankii sharcigaa la saaraa oo iyagu tacliimta la soo siiyey ay fuliyaan hay-adaha nabadgeliyadu xabad dhiigjoojin bay samayn karaan xaalad kacsan baysay u kala dejin lahayn ka shaqayn karaan laakiin ha la kala fuliyo ha la kala saara marka la yidhaahdo xagga amarka inuu ka yimaado hay-addaasi ay amarkeeda soo saarta wayay yidhahdaan waxaa ka mid a markhaatiyada iyo waxa la cuskanaya markii wax la xukumayo qawaaciddiisii iyo kala saarkiisii iyo dabagalkiisii iyo markhaatiyadaad keensatoo dhan layskama aqbalo hay-ad baa hay-ad inay u sameeyaan markhaatigii la keena loo keeno iyagu dabagala qofkan iyo qofkan maxaa ka dhexeeya qofkani markhaati ma noqon karaa cadaaladiisa ka waran ma qof lasoo laalusho markhaati beenaan oo maxkamaddii riddeeda laga soo kaxaystayba ma ninka qaraabo hoose miyay yihiin waxoogay dhaqaalo gaara ah miyuu ku qaba waxyaabaha inoo iman doona cidda xaqiijinaysa ee dabagalaysana waa hay ada qadaha wey markhaatiyada iyo dabagalkooda si aan wax bugoo feega loogu keenin waxyaabaha kale laga raba waxaa weeye inay xeerka dadka ishaysta dejintooda qaabka loola dhaqmayo sida loo fadhiisinayo halka la fadhiisinayo sida loo qaabilayo sida loola hadlayo sida cadaalad loogu samaynaya labada ishaysata loo simayo waa masale inoo iman doonto iyadana qudaadii iyo qadahaba qadahay hoos tagtaa qaarkood culimmadu waxay ku dareen oo waagii hore hoos iman jiray wasaarat alawqaaf qayb wasaarat cadli ka ay ahaan jirtay oo halkaa qudaadaasaa ah xukumi jiray waayo marar badan buu xukum u baahano meeshii guryihii la waqfay aaggiiba in laga guuraa dhici karta gurigii inuu dabcay oo dumayaa dhici karta yaa xukumaya kan hadda waxay maslaxdii ku jirtaa in la dumiyo in la iibiyo meel kale la geeyo cidda maamushay sidii loo loogu talagalay waqafka ma samaynina waa in laga wareejiyaa howlahaasoo dhan howlo qaduhu lahaan jiray bay ahaan jireen hadda laakiin wasaarat lawqaaf baa loo sameeyey shaqooyinkan qaybo badan oo ka mida ah, hay-ada gaaraa loo sameeyey oo bulshadu markastoy badato dhaqankeedii iyo anshaxeeduna xumaado hawshu hal iyo hay-ad way ku badataa markaasaa hay-ada loo kala qaybiyaa laakiin markay u baahato go-aankaba dambaysi xukum in laga gaaro bay qadaha kusoo wareegtaa marka masaladan kitaabu laqdiya laydin leeyahay masalo yar maaha bal ummadda ilaahay wax walba isku haysata wax kaleba haddaadan qabanin inaad waxay isku haysteenna kala saarto waxay sheeganayeenna xaqiijiso dabagashahay waa waxay adig iyo dowladuun ka bixi karaan yaa qaadiga magacaabaya marka qaadigan isaga yaa magacaabaya labaa laba waxaa kala jira la yidhaahdo taxkiim iyo qadaa taxkiimku waa qof ama koox ay dadkii ishayay u tala dhiibteen oy u ballan qaadeen waxay xukumaan inay qaadanayaan qoladaa taxkiim baa la yihahdaa ee qaadi maaha qaadigu hay-adda ugu sarraysa ee maamulka iyo madaxa muslimiinta baa magacaabaya dadka qudaada ah ama cid qudaada ugu sarraysa intuu magacaabo buu isaga leeyahay sii magacow xilligii dowla alcabaasiya bay bilaabatay in wax wasaaraةulcadli eg la sameeyey xilligaasay bilaabatay waagan waxaan jirtay ninka amiirka mu'miniinta ah baa qudaadda arintooda dabageli jiray xilligaasa dowladdii aad u weynaatay alimaam maxamed bnu xasan ashaybaani saaxiib abi xaniifa baa ugu horeeyey qaadi lqudaad ninkii loo magacaabay qaadi lqudaad shaqadiisu waxay ahayd inuu qudaadda soo sharxo soo rashaxo ka ku habboon meeshaas aqoontiisa ammaanadiisa inuu hawsha ka bixi kariyo kale dabagalkiisa hawshii ma gutay mise ma gudanin waxaa lagu soo eedeynaya qaadiga laftiisa xaqiijintiisa dabagalkii wasaaraddii cadaaladda ee qudaadda dabagelaysay nin jagadaa qabtay maxamed alxasan ashaybaani baa ugu horreeyey taariikhda muslimiinta intay sheegaan marka dowladdii haddayna dowladii jirin yaa magacaabaya haddaan dowlad jirin qaadiga yaa soo magacaabaya oo cid wilaaye leh aanay jirin fuqahada jamhuurtoodu markii shaaficiyada laga reebo masaladaa way fududeeyeen waxay yidhaahdeen dadka meesha degan iyo deegaanka baa waxay isku raacayaan akhyaartooda iyo odayaashooda cid qaado u noqota wuxuu xukumana way ku wada qasban yihiin sharcan waa waajib inay wada raacaan odayaa shaaficiyada intay kari karaan ka warwareegay waxay dhaheen imaam ma jiro laba midkee weeye imaam hadda ma jira laakiin mar dhow baa la rajaynayaa kii horaa dhintoo mid kalaa la dooranaya koxogay qoladiibaa mucaarad baa ku kacayoo way carareenoo waa laga yar xoog batayoo mucaaradkiibaa fooda inugu soo hayoo laga yaabaa meesha mar dhow inay qabsadaan taasoo kale hadday tahay madax cusub la sugayo wax qaadee ah laga magacaabi kara yihahdeen haddaan la sugaynin meel inoo dhow oo qudaad lahoo madax lahoon aadnoon maxkamad iyo isula aadno inaan heli karnaa la fiirin bay shaaficiyadu yihahdeen haddaynaan heli karin haddaan heli karno qaadi looma baahno haddii meel la aadana lama hayo nin madaxana ma jiro wax la filayo maalmahan iyo ifaalo soo muuqdana ma laha markaa waxay dhaheen dadku way isku raacayaan hadday isku raacaan ninka ay isku raaceen baa qaadi u noqonaya laakiin horta kow waxay yidhaahdeen shuruuddaas in la wada helo way imaam inaan la rajaynaynin meel kaloo la gaaro waa inaanay jirin dadka dhammaan waa inay isku raacaan dadka isku raacay ee odayaashii akhyaarta beesha ah ama deegaanka ah waa inay dad awood iyo garab iyo wuxuu xukumo fulin kara waa inay yihiin haddii kale waan ku magacownee xukun wax fulin karaoo garabkuugu noqonna ma jiro waa wakti dhuus baydhan wadaadkan baa la lugoynayaa madaamugooyo wey taa qaadi maaha taxkiim iyo baabkii halla marka daba magacawgiisuna labadaa qaab buu ku yimaadaa hal masale aan ku gebagabeeya marka muqadimada iyo horudhacaas qadiyada lafdigaa ku saabsan haddii muslimiintu iyo gaaladu wada nool yihiin mid waa la gartay oo hadday awoodda muslimiintu leeyihiin gaaladuna ku dhex nooshaoo dimadii ay tahay muslimiintu qaadi waa u magacaabi karaan qaadiga muslimiintana way hoos iman karaan laakiin hadday muslimiintu sideenna oo kale yihiin maamulkii iyo hogaankiina iyagu aanay lahayn maxay samaynayaan masaladu laba maxaalo bay noqon kartaa hadday dawladda jirtay ee gaaladii qaadi u magacowdo qaadigaa imaa muslim ahaa mise gaal ahaa haddii uu gaal yahay de gaal islaamna kuma xukumi karo shariicadii ilaahay waxaan ahayn qadiya xukun in loo tagana ma banaana wixii daruuraad keenaan maahane taasi baail wey laakiin gaaladii hadday muslimiintii mas-uul iyo qaadi u magacaabaan iyaga xukunkooda iyo danahooda eega in la adeeco xukunkiisa la raacayey ma waajiba ah. culimmada ka hadashay anigu aan arkay rag yarow waxay ahaayeen la noolaa xilligii xuruubu saliibiya la noolaa ee aagagdua wadamo dhanoo muslimiintu lahaayeen kiristanku ay qabsadeen waktigaasay masaladan fataawadeediiyo ijtihaadkeedu bilowday ragga ka hadla u badan waxaa ka mid a ah, alciz bn cabdisalaam faqihii shaaficiga ahaa ee sultaan ulculamaa xilligaa la baxay wuxuu leeyahay hadday muslimiinta dhulalkooda qaar ka mida gaalo qabsato oo nin qaadi oo muslimiinta ka midoo danahoodii iyo xukumkooda diintooda ku kala saara u magacaabaan wajaba aacatuhu wadhafada xukmuhu warkiisa in la qaatana waa waajib xukumkiisa in la fuliyana waa waajib gaal baa kuu soo magacaabee waxna ma magacaaban kartid cid diintii ku kala xukunta haddaan la helinna ummaddaa isku dhexyaacda wey waxa soo harayna xukunkaan hala aadaa soo hari intaba ka xun kan in layska aeecaa wanaagsan shareecaduna akhafu dararayn wey min baabi akhafu dararayn hala mariyo baa ka mida waxa uu leeyahay ninka mualifka raxima allahu tacaala intaasi waa qadahaan kaga gudbo washahaadaati markhaatigu shahaado iyo markhaati unbaa la magacaabay laakiin waxaa looga jeedaa cadaymaha qofkuu la iman karo oo xaqiisa uu ku cadaysan karo cadaymuhu haddaba laba qaybood weeye qaybta koobaadi waa qayb la isku raacsan yahay nusuusna wey sida qirashada qofka wax qirtay waa caddayn qofkao markhaati loo keenay masalada la haysta markhaati caddayn kara haddii ay zine iyo lamid tahay afar haddii ay tahay mas'aladu babu zina aanay ahayn ee ninkani waa faqiirayoo faqri iyo faaqaa ku dhacday ay tahay alaaatun min dawilxijaab min ahlihi saddex markhaati laga rabo hadday amwaasha tahay shahiideyni min rijaalikum ay tahay markhaatiyaduna tafaasiisheeda ha joogtee inay dad ahal ah ka markhaati kacaanna waa wax la raacsan yahay waxaa kaloo la raacsan yahay dhaarta inay dhaartu caddayn noqon karto qofkan inuu beri yahay ama haddii lagu soo celiyey isagoo xaqa leh baabulqasaamana waa ku soo marnay waana inoo iman doontaa insha allahu tacaala qaybo waa qaybo noocaas kaleetoho laysku raacsan yahay qaybna waa qayb qaraa oo astaamo iyo calaamada ah culimmaduna aragtidooda ku kala duwanaan karto kuwaasina waxay isugu jiraan kuwo joogto oo mar kastaba dhici kara iyo kuwo hadba duruufta nolosha la marayo iyo horumarka aadamuhu uu gaaro cadeymo noqon kara waxay fuqahadii hore ka hadlaan waxaa ka mid ah qorituurka qorituurku waa wax caddayn oo xuquuqda qaar lagu kala xukumo lagu kala saaro waxaa ka mid ah alqaafa waxa la yidhaahdo waxa isiryaqaanka la yidhaahdo qof baa laba qof buu indhaha ku dhufanayaa wuu garanayaa inay walaalo yihiin inay isdhaleen iyin kale ma yaqaano weligii maanta ka hor ma arag dadka waxaa jira sidaasoo kale u kala sooca soomaalida odayaal waxaan ka yidhaahdaa qofka markuu saa indhaha u saaro qabiilka soomaaliyeed u yahay buu garan maxaad ku garatay niyo waanu gartay u kule waaasa ku gartay kuma dhihi karo weligii wax jiri jiray weeyo zayd ibna xaarisa baa wuxuu dhalay usaamata bni zayd laba ninoo midna aada u cad yahay midna yaraha madow yahay bay ahaayeen war ninku ninkama dhalin baa la dhihi jiray oo waxbaa la sheegsheegi jiray maalinkii dambe iyagoo shurda oo madaxoodu go weyn wada saaran yahay lugahooduna bannaanka yaallaan lugihiina caddiin iyo madow kale yihiin baa nin raggaas ahaabaa soo maray saasuu laguhii fiiriyey wuxuu hi waxaan hubaa labada nin ay isdhaleen madaxooda ma arag ma yaqaano labada nin waa wah waa isdhaleen buui nabigu arrintaa aad buu ugu farxay oo warkii dhuxdhuxdii laisla dhexmarayey bay soo afjartay marka alqaafaa la yidhaahdaa ee qofka markuu arko buu markaaba garan waxaa ka mid a culimmada waxyaabihii hore ay ka hadlaan labadaa marka laga tago islaan uur leh oo aan ninna guursanin meel lagu xoogeyna la ogeyn maxay maxay wadaa maxay samaysay gabadhaasi de cumar ibn cumar radialla canhu waa xukumaye wuxuu yidhi lamana xoogin xaas la qabay oo reerka ahayn xamliyan calooshay ku wadaa de way sinaysatee wey waxaan soo marnay baabulkhamri ninka hadduu khamri mantago maxay arrintaa tilmaamaysaa inuu cabay soo maha oo xaddii laga fuliyo qaar waxaa jira kuwaas waa kuwii hore tusaalayaal ka mida ah. waxay horey ka hadlaan waagii hore qoraalka ninka khadkiisii la garto qaraa'inka weeye laxelu xukumo waxaa ka mida shaabadiisii hadda waxaa labadaa ku biiray saxiixiibaa ku biiray hadda waxaa nagu cusub nagu soo baxay farihii meel la saarayey qofka farihiisii la helay waxaa nagu soo darmaday waxaan la yidhaha d n a-ga la yidhaahdo qofkii haddii laga helo ay waafaqaan qaraa'intu waa waxyaaba nolosho mar waliba wax ku soo dari karto waxna laga tegi karo oo la dhaafi karo waxyaabaha saasoo dhani waxay ka mid yihiin caddaymaha albayinaat iyo wasaa'ilu اlihbaat iyo ashahaadaad baabkaas soo gudagalay ka mid yihiinoo iyagana insha allahu tacaala waxbaan ka arki doonaa haddaba baabu shahaadaadka daahirka wax walba axkaamta shareicada la raaci daahirkaa la xukumay baa la wada qaadan xaqii hadday khilaaftana way dhici kartaa ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraani wain ijtahada fa ataa falahu ajru waaxidun waa dhici kartaa kolaba ninkani haddii uu dadaalay dadkeediina ahaa isagu ajirma waayo weeye qaadigu laakiin shuruudan haddii laga helo weeye walaa yajuusu ma bannaana an yeliya alqadaaa qadaha inuu tawaliyo oo wax kala xukumo ilaa man istakmalat fiihi qofay u dhammaystirantay khamsa casharata khaslatan shan iyo toban tilmaamood iyo sifo qofkii laga helay maahane qof kale waxba kala xukumi karo warkan isku soo uruuriyo shanta iyo tobankaa haddaan lagaa helin xadiid baa kuu yaallo wey kow alislaam dadka muslimkaa ah ninkii qaadi u noqonaya kala xukumayaay horta waa inuu muslim yahay isagu sababtoo ah ninka qaadigiihi dadkan islaam in lagu kala xukumaa la rabaa islaam nimaan rumaysnayn ilaahayna aan kaga cabsanaynin hadduu axkaamtiisa khilaafana naar baad ku geli aan lahayn horta diintee kugu xukumi horta ninka xukum islaam fulinaya ee qaadi u noqonaya isaga horta waa inuu muslim yahay haddii aanu muslimba ahayn inuu muslimiintii qaadi u noqdoo fadhiiso yihaahdoo kan xir yihaahdo kan samee yihaahdo walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiilahu tayna lamaba ogolaba saa darteed qaadigu waa inuu musliya waa shardiga koobaad hal mar baa wax laga soo reebaa haddii gaalo qaadi loo magacaabaya iyaga kala xukuma nin iyagii kamida ma loo qaadi ma looga dhigi karaa aصaxiixu laa laakiin hogaamiye madaxeed baa loo samayn karaayo wixii annaga aanna soo gaarin iyaga kala maamula iyaga kala haga heshiisiiya ay u dhagtala dhiibtaanoo u garnaqa waa loo samayn karaa laakiin sifatu اlqaadi ma qaadan karo laba walbuluuqu inuu qaangaar yahay ilmo sabi ah wax ma kala xukumi karo waayo falkuu sameeyana dembi sharci looma qabsado oo nin dembi ka cabsanaya ma aha markhaatigiisana lama aqbalo tiisana ma maamulo sideebu haddaba maamul iyo qado iyo xukun muslimiin ma qaban karo shilimaadkiisiibaba loo ogolayn iyo maalkiisa isagu inuu maamule waxaa lamida walcaqlu nin majnuuna ama handhika maskaxaanu ah looma dhiibi kara qadaha waa inuuna caqligiisu dhammaystiran yahay weliba caqligaa lagaaga hari maaye waa inuusan damiin ahayn ninka qaadiga laga dhigayo iyadaa iman doonta an yakuuna mustayqidan waalxuriyatu inuu xor yahayna waa shar oo addoon nin leeyahay oo meeshuu doono u dirsanayo oo hadduu doona isagoo qadiyadii ku dhex jira uu iibinayo oo sida mahalkii loola macaamilayo dee muslimiin qadahoodaiyo maamulkooda ma loo dhiibi kara ninkaas wاdukuuriyatu inuu rag yahayna waa shardi markuu qaadi noqonayo haween qaadi ma noqon karaan nabiguna ala sl xadiidkii bukhaari wariyey ee abi bakr bn اxaari الaqafi waa kii ku yidhi lan yuflixa qowm wallow amrahum imra'atan marnaba ma liibaanaan qolo xukum iyo talow dhiibatay haween wadaad xadiidkan diidanaa baa wuxuu yidhi walowda waa maqri jiray buui wallow waa maqri jiray dadkaan xadiidka garanaynin waxuu ka hadlayana aanaan fahamsanayn walowda waan maqri jiraydiisaa ma garan karaan laakiin wallow waa maqri jiray markuu ku leeyahay xadiidkan uu diidan yahayo wallow amrahum binaatantawe lan yuflixa qowmu wallow amrahum walowda waa maqri jiray buui haweenku marna waa nas marna qawaacidda sharcigoo dhan baa waxay diidaysaa qaadi inay noqdaan marka koowaad rag iyo dumarku qadihii laba nin baa isqabsan qof rag iyo qof dumarana waa isqabsan markhaatiyaal baa la keeni markhaatigii rag baa ku jira dumarna waa ku jiri karaan yaa hor fadhiisan oo raggan maanta oo dhan hawe dumarkiiiyo raggii ha kale xijaabnaan ha asturmaan ladaan la yidhi balkaanay u fadhido maantao dhan ragga la caqcaqlaysa sooma maanta maantao dhan ragga la caqcaqle qaadigu wuxuu u baahan dadkii inuu waraysto oo laga yaabo marbamid inuu soo geliyo hadhow nin hadduu usoo gala keligeesoo khalwadii xaaraanta sharciga ahayd maa khalwadii xaaraanta ee sharciga iman soo maa masaladii qadihii in maxkamadii la yimaado soo maaha inay maxkamadda maanta timaado idanka ninkeeday u baahan tahay dadkii oo dhooban hadduu yidhaahda idan ma qabtid guriga iska fadhi soo maha ummaddiina meeshaa ku jabta ha ku lugoodo qaadigu inuu safro oo meelaha wax ka soo xaqiijiyo u baahan maxram in lagu lamaaneeyo sow maaha maxramku hadduuba diidana sharcan qasab laguma laha hadii meeshay soo xaqiisan layd joogto ama maxram la-aan ha safarta soo maha waxani fikirka reer galbeedka barwaayahan dambe aada inoo jiitay maahane mas'aladan qawaacidda shariicadu qadaa iyo xugun qabashadii lama socon karto marna lama socon karto dumar in loo dhiibo fuqahada qaar ka mida ah abu xaniifa waxaa laga wariyey inuu yidhi wax allaalay wixii haweenka markhaatigooda la aqbalayo haweenku qaadi way ka noqon karaan wuxuu u xuduud iyo qisaas iyo waxyaabaha lamidkaa kama noqon karaan ibnu jariir abarina nin la yidhaahdana waxaa laga soo guuriyey qaadi way noqon kartaa waxaa la isu qabsaday ibnu jariir abariga waayo makii mufasirkee sunniga ahaaba mise waa maxamed ibn ibn ibn jacfar ibnu jariir abarigii shiiciga ahaa wey laba ninoo aada isu shabaho midna suniya midna shiici yahay baa jira masaladaas u qabsay tabariga laga soo guuriya waa kee horta muran badan baa ka dhacay iyadana calaa kulli xaal warka iska soo uruuriyo wallow amrahum imra'atan tawnistaag ninkii xadiidka uu geli waayana waxaad tidhahdaa adigu weligaa soo warwareeg agga ka soo wareeg agga ka soo wareeg agga ka soo wareeg waxaa la sheegay waxaa la sheegay waxaa la sheegay soo uruuri walan yuflixa qowmun wallow ama imraata nabi nuux ilaan kuu fadhiya maqasho weliga soo warwareeg buu nabi nuux hataad garab marto waad iga nasab fiicantahay maqasho kan waxaa nasab dhiman tahay kanuu yii adi soo abtirsu nabi nuux ilaan kuu fadhiyaay abtirsa nabi nuux hadaad meel uga leexato waad iga abtir fiicantahay hadaad soo bartan isku meel baan gallay marka adiga war ruuxdaan kuu fadhiyaay nabi nuux ilaan kuu fadhiyaa dheh soo warwareeg wallow amra imraatan baan kuu fadhiyaa nebigu ma yiri sal slam haa khalaas sheekadu waa dhammaatay marka shardiga kale walcadaalatu inuu cadaalad yahay baa shardi ah nin isaguba faasiqah faasiqiinta waxaa la yidhi walaa taqbaluu lahum shahaadatan markhaati haba ka aqbalin nimaan markhaatigiisaba la aqbalin fatwadiisana aan la qaadanin xukunkuu xukumay inuu daacad yahay lama ogaan karo isagayba diintii xajin laadahay war waan soo qayili caawa berrina kartaan idiin qaadi oo qaadi baan idiin noqon wax isqabta maaha oo diinta annaga aada nagu kala xukumi adi horta may ku xukunta aaraanta kaa celiso adiga xaaraanta may kaa celiso iyo war maye take awaygaan raaciye markaan soo noqdaan idin kala xukumi oo adiga diinta nagu kala xukumaysa ku kala hagmaad leedahay islaanaan maxram ku ahayn markaad masaafatu qasri u raacayso ead la safrayso adiga may diintu ku xakamaysa manaa waxaa looga jeedaa qofkan qaadigii diin buu dadka ku xukumayaa diin buu ku xukumayaa macnaheedu waxay tahay diintuu ka run sheegayaa oo daacad uga warbixinayaa in la raacana dadka ugu yeeraya isagii baa hadduusan raacaynin faaqidu shay laa yucطii war aniga camalkayga ha fiirinine codkayga iyo ereyga iga qaada sharciga inu ma intaa kadib shuruud dhowra ah oo hal shardi lagu soo ururiyo buu halkan ka hadlay inuu ninkani aqoon dhees sare oo diineed leeyahay buu dhowr shardi ka dhigo wa macrifatu axkaami alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada axkaamtooda waa inuu yaqaanaa aniga minhaaj aan akhristay qaadi laguma noqon karo nimaan kitaab ilaahay kaba warqabin iyo wuxuu sheegay sunno nabiya waxay sheegtana aan warba u haynin ani axkaam baan soo akhristay iyo cumdatusaalaygaan aqaan iyo zubadkaan xifdisanahay iyo minhaajkan afarta rubac iyo tawaabicda labalaba dowray qaadi laguma noqdo ninkan qur-aankii ka hadlayay axkaamta asalka waa inuu wax ka garanayaa sunnadiina waa inuu garanaya axkaamteeda kow wa macrifatu lijmaaci muslimiintu waxay ku ijmaaceen isku raaceen waa inuu yaqaanaan oo kutubulijmaac nin warhaya uu yahay haddii kale wax ummaddu ku ijmaacday wax ka duwan buu hadhow xukumi wa macrifatu alikhtilaafi masaa'ilka la ysku khilaafsan yahayna waa inuu og yahay si uusan aqwaasha culimmadae isku qabatay uga bixin uusan keligii dariiq cidlaa u jeexanin wa macrifati uruq macrifatu uruqi اlijtihaadi duruqda ijtihaadka ee masaa'ilka lagu istimbaatana waa inuu yaqaano qawaaciddii usuulkii iyo qawaaciddiisii culuumulfiqhigii waa inuu yaqaanaa niman weligiiba usuulufiqi akhrisanin oo qawaacid fiqiya loo taabanin oon maqaasid weligii maqal oo takhriijulfuruuc waxba ka aqoonin weligiibana aynan dhegihiisa soo marin qaadi noqon karo inta waxa loo shardinayo waxaa ka mida ah, waa macrifatu macrifatu arafin qayb waa inuu ka yaqaanaa min lisaani alcarabi luqadda carabiga waa inuu qawaaciddeedii iyo culuumteeda wax ka yaqaanaa waa inuu naxwadii wax ka yaqaanaa waa inuu sarfigii wax ka yaqaanaa waa inuu culumtii lugada ee qawaamiista iyo atraafteedii waa inuu yaqaanaa sababtoo jumalka iyo taraakiibta kutubta ku qoran mararka qaarkood hadbasaad u higaadisay noqotaa ereyga tasriifka uu galayna asalkiisii inaad dhirisa saad macnihiisa u dhuuxda bay gashaa ani naxwe ma aqaano sarfina ma aqaano balaaqana weligay ma kala bixinin adabna warkii iska badaa qaamuus maxaa la dhahaa hadday kaa taagan tahay wamacrifatu tafsiiri kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay sidaa loo tafsiiriyana waa inaad taqaano oo qawaacidii tafsiirka aad taqaano oo culumtii tafsiirka la xiriirtayna waa inaad wax ka taqaano wey intaa maxaasaa loo leeyahay masaa'ilka qaadiga u imanayaay waa masaa'ilka nolosha bini aadamka hor yaalle maalinba qadiyad cusub baa ku soo mari maalin waliba qadiyad cusub baa ku soo mari kutubtii iyo culumtii haddaadan ka warqabin qawaaciddana aadan garanaynin horta mas'alada meeshaad u dooli lahayd ma xadidi kartid sideedaba mas'alo markuu qofku kitaabka la soo baxayo waxna waa masalo hore u dhacdaoo kitaabka meeshay kaga qoraydu xarafkeedii xasuustay waxna waa mas'alo haba ku qoraata kutubtee sidan aan ugu qorayn qaabkan aan ugu oolin mas'aladii ninku waa inuu qawaaciddeedii horta iyada qiimeeyaa ou yidhahdaa mas'aladan sidan loo hadlay markuu sharcan qiimeeyo qaabka baabkay gelaysa waa inuu gartaa markaas kutubtii culimada markuu akriyo ninkii ereygaa maray iyo ninkii ereygaa maray ee laakiin nuxurku isku mid yahay waa inuu luqadii iyo qawaaciddii garanayo isu keeni karaa masaladaan horey looga hadlin ama culummadu isku qabteen qawaacidda daliilka lagu kala rajaxaya waa inuu wax ka garanayaan waxaa soo haray qadaa lmuqalid baa soo haray nin xarafkaa minhaajkumaan xukumi yidhi laba weeye xukunkiisu qaybaan xarafkeedu minhaaj ku qorayn meeshuu ka keeni lahaa baa la rabaa hadduu dhihi hadhow ardaydii waa ila soo gaartay waa ila soo gaargaardheena meelo kale aadana la garay marka koowaad saasdeetaan xarafkeedu minhaajka ku qoray ee masala cusuboo timida baa laysula kaa iman maalin kasta xaajooyinka iyo qadaha aan gallana mar kastaba qadiyad daraf ama iyadaba cusub ama daraf cusub wadata baa ku iman ood u baahan culimmadu masaa'ilka shabaha waxay ka yidhaahdeen inaad shabahii caddaysatay u eg tahay eetay ka duwan tahay ekaanshaha iyo duwanaanshahan maxaa qawaacidda sharciga saamayn leh maxaan saamayn lahayn masalo uu xaraf minhaaj keliya aan aqaanaa nin yidhi uu xukumi kara ma aha saas darteed xaraf minhaaj keliya ninkii xukumayey qaybtaan xaraf minhaaj ku qorayn meeshuu ka keeni lahaabaa laga rabaa midda labaadi xarafka minhaaj qaybo ku qoran laakiin ereyga ku qoran erayo kaloo la macnaha ku yimaadaa jira haddaadan luqada qoonisaad isula doonan lahayd baa rabaa xarafka manhaajtii ku qorayd haddii waxoogay waswaas yimaado oo manhaajka nabowi wuxuu ku yidhi wax ka duwan rawdatu aalibiin ku yihaahdo ama majmuuc sharxulmuhadab uu ku yihaahdo maxaad samayn kana nawowi kana nawowi kana nawo yari kana qaala lahu kana qaala lahu kana qaala lahu bay kugu noqon waa inaad qawaaciddii sharciga ku kala saari kartaa aqwaashiisa kee raajixa kee daciifa macrifat lijtihaad inaad taqaana way waan kusiin doonaa ikaadi wa an yakuuna waa inuu yahay samiican in dhaga qabo dad baad dacwadooda dhegaysanaysaa haddaadan waxba maqlaynin oo aad dhagalaadahay ama uu aada u dhago culus yahay oo hadalka imakina kamida dhaafayaan qaadnima noqon karaa ninkaas ogayaadaada waxba maqlaynin see dadkiisu u dhegaysan haddii hadalladii in badan ku dhaafayaan garta seed u naqi nin dhagooo lihiya nin aad u dhaga culuse ma noqon kara isagana ka saar meesha wa an yakuuna waa inuu yahay basiiran mid indha qabo waxarka nin indhoola qaadima noqon karo sababtoo a ah dadka markii qadaha lakala xukumayo qofka hadda ku yimid iyo hadhow qofka imanaya qofku qofkii ma yahay mise maaha qofkan la haysto eed xukumayso waa inaad qofaa aragto ood wejigiisa aragtood garanaysood hadhow waanay midda labaad qaadiga marar badan waxaa caawiya markuu dacwadda qaadaya dadkana su-aalaha weydiinayo indhahood iyo dhaqdhaqaaqooda ba wax badan saamayn ku yeesha saa darteed bay culimmadu isu khilaafeen waxa faraasada la yidhaahdo daliil qadaa noqon kartaa faraasadu markaad qofka wejigiisa aragtaba dacwadda la qaado say carabtu yidhaahdeen bay noqon kaadal muriibu an yaquula khuduuni ninkii shakiga iyo tuunkiiyo qabay ee calooshiisa ka walwal qabay sheekadu say u socota wuxuu u egyahay dhaqdhaqaaqiisi iyo xarakaadkiisi iyo hadalkiisi iyo indhihiisa wariqabta wariqabta wariqabta inuuheed moodaa hadda dadka waxaad maqasa boolisku maalinkaadan kabaan dhawaden inbay ku weydiinayaan ama dadka markay soo dhexmaraan kaakabaandha wadanin way yaqaanaan waa cilmi loo carbiyo khibrad loo yeesho qofka markaad saa indhaha waxa ugu gubto inuu cabsanayo kale waa inaad kala garataa qaraa-inta xaalka la xiriirta waa inaad samaysa haddii kaloo indhool tahay lagu dhagaysanayo gacanta lagugu caay afka lagugu caay waa lasuuri jabin adna meesha maqano joogaad tahay marka waxba kama tid meesha waan yakuuna waa inuu yahay kaatiba nin wax qori kara ama cid wax qoraysa ay u joogtaa dacwadda maalin kasta intaasoo doodood oo soo noqnoqon karta ma wada xasuusan kartid saas darteed dacwada waa inaad qoraal ku samayn kartaan aniga waxna maha qoro qaadina waa noqonoo dacwaan dhagaysan warkaa isqaban maayaan waa inaad keensataa cid kuu qorta ninka hadalku yidhi waa inaad qortaa kan wuxuu yidhi waa inaad qortaa su-aasha jawaabteedii u bixiya waa inaad qortaa dooduu kan ka jeediyey waa inaad qortaa hadhow markaad dib isugu noqota wixii aad isu miisaan isu dheli tirtaa haddaadan waxba qorin oo dhegaysatuun oo hadhow markaad soo noqoto warkaa horta muxuu yihi kaa muxuu yihi warkaasi wax socon maaha qaadi wax kala saari karoo wax eh, xaqiijin karoo wax dabageli kara matiid wa an yakuuna waa inuu yahay mustayqidan nin soo jeeda oo indhihiisu soo jeedaan waa inuu yahay nin dhegweyna waa inuusan ahayn nin fiidhoon waa inuu yaho hadalka dhuuxi kara hadalka dalabtana garan kara hadalka ninkii hadaayi yidhi hadalka ka dabdelana hadda uu sheegay nin joojin kara waa inuu yahay eri hadaayina saasaa tii haddana saasaad leedahay labada adoona iswaafaji ninbaa dacwadiisa u socoto halka markaad marayso waxbuu isku difaacayaa meel dambe markii la marayo baa mas'alo kalaa iman tiibuu halmaamay carabtuna waxay yidhahdaan idaa kunta kaduuban fakun dakuuran haddaad been badan tahay xasuus badnow haddaad been badan tahay xasuusna yar tahay shalay waxaad sheegtay baad maanta inkiri kasallo waxbaad sheekayn maalinka dambaa lagu weydiin waxaas ma maqal baad dhihi adigii shalay ku sheekeynayay ninka waxaa dhici karta halkaas su-aashu markay qabsatay buusu isu furdaamiya jirin su-aashii su-aal xiriir la leh baa iman markaasaa la weydiin markaasuu si kala dhihi haddaatiriyo kan isma laha tusaale hadinsiin niman baa guri isku qabsaday maalin guriga isku qabsadeen nin wuxuu yidhi anaa lahaan jiray alaabtaan ka gaday guriga kama gadin iyagana waxay dhaheen gurigii alaabta uu naga gaday han lix sano toddoba sana ka wareegtay isagii wuxuu yidhi ma gadin ma wareejinin kan ma samaynin kan ma samaynin hadhow sheekadiisay u socotay baa isagii baa wuxuu yidhi guri ninkii kiradiisa bixiyaa iska leh say u socotay wuxuu waxaan weydiinay meesha kirada ayaa bixin jiray markaasuu iyagaa bixin jiray shan sano aniga alahoo ma wareejin iyagaa kirada bixin jiray adaan kaa haynaa kiro guri ninkii bixiyaa lehna adaan kaa haynaa shan sanoe kiro bixinaya waad qirtay guri kiri ninkii bixiyaa lehna waad qirtay anigaa lehna waad leedahay warkaagaas noogu sugutoo marka ninka mustayqidan marka lagu leeyahay nimaan hadal loo hoosgelin karin waa inuu yahay saa darteed baa qaadi shurayx alimaam caliy bn abi aalib radi allahu canhu ardaahu iyo rag mashhuurahaa baa jiray oo ninka wejigiisa markay arkaan buu garan jiray ninkan run inuu sheegayo been inuu sheegayo way imtixaani jireen marka qaadigu waa inuusan nin dhegweyne ahayn waa nin deman inuusan ahayn si kale u dhaho waa inuuna demiin ahayn waa in laga lamaalabcoodsan karoo laga garsuran kara waa inuusan ahayn nin hadalka laysu ysu dhaafdhaafin karo oo intii loo yarwareeriyo wax saa loo yar walaaqo meeshii oo meerta meertaa looga dusi kara waa inuusan ahayn soo warwareega waa inuu joojiyaa ninku masalada markuu ka baxayo uu yidhahda halkaas iigu haki waxaa kale ima khuseeye arrintaa caddee marka dambe waxaa lagu dhihi wadaadkaanuu igu taagan yahay kolba kaad waraysanayso baa wuxuu dhihi anuu igu taagan yahay ka kalena wuxuu dhihi laleeyahay si fiican bay ugu dhacaysaa marka qaadigu shuruudaas waa in laga helaa haddii kale waa ulcuubiya ciyaar baa laga dhigan waxaa la sunneeyey oo wanaagsan an yajlisa qaadigu inuu fadhiisto fii wasati اlbaladi magaalada bartamaheeda fii mowdicin meel baarizin linnaasi dadka u wada muuqata oo dadku wada garan karaan walxaal laa xaajiba lahu wax xijaabayoo dadka ka celinaya uunan jirin walaa yaqcudu ma fadhiista lilqadaa'i xukunka masjidi uma fadhiisto halkan wuxuu ka hadlayaa qaadigu xaggee fadhiisanayaa oo dadku kala xukumayaa markii qaadi la magacaabo dadka waa qof xilka iyo mas-uuliyadda uu hayaay ummadda iyo mujtamac oo dhan u baahan yahay saas darteed waa inuu fadhiistaa meel laga soo gaari karo meesha laga soo gaari kara waa inay meel dadka u dhaxaysa tahay magaalada darafkeeda iyo koonaheeda maaha wasata albaladi magaalada bartamaheeda waa inuu joogaa si qofka geestaa jooga iyo ka geestaa jooga ay ugu sinaadaan magaalada bartankeedana sida caadiga ah waa meel godan bay biyo isugu yimaadaan oo dadku waa wada yimaadaan dadku waxay u sahlan tahay inay yimaadaan bartamaha magaalada uga sahlan inuu meel xaafad iyo dhinaca tago haba laga yaaba inay uga dhowaato hadda maantana waxaad ku dareemi kartaa hadda haddaad xaafad inaad aadan rabto isgaarsiintuba magaalada hoose inaad tagtay uga dhowda cagta dadka iyo dabeecaddu markay baratana way u fududdahay inay tagaan saa darteed muhiimaddu waxaa weeye meel dadka u dhaxaysa dadkuna wada garan karaan meel luuq iyada lafteed inuu galo lama ogola sababtoo ah haddii kale dadkii u baahnaa baa waayayoon helaynin waa meel caana oo calaamadeeda leh oo dadku wada garanayaan oy fududdahay in la helo oo la garto iyo in la isu tilmaama qaadigu waa inuu fadhiistaa qudaadana hadda inta badan sidaa unbaa la yeelaa sooma taasi waa dadkii in loo fududeeyo gaaritaankoodii marka lagu yimaado walaa xaajiba lahu dadka irdaha laga celinin weeye idaka celiskaasaa wuxuu noqonayaa markii camuumu nusuusta loo noqdo laba qaybood qayb la ogol yahay culimmada qaarkoodna sunno ay ku tilmaameen qaybaheeda qayb ka mida ah. iyo qayb aan la ogolaynoo xaaraan hoon u bannaanayn ninka muslimka ee qaadigaa ah inuu sameeyo qayb waa qaybta la ogol yahayoo wixii sugitaanka nabadgeliyada ah dadkasoo kale horitaankooda ah qaadigii maadaama uu qada ku jiro in warbixin loo keena ah dadkaasaa yimid qadiyadaasi waa qadiyad la ogol yahay nabigeennaana sameeyey sala allahu alayh waalih wasalam waxau imaamu lbukhaari wariyey min xadiidi anasin radia allahu canhu wa in nabiga uu hor socon jiray nin la yihahda qays ibni sacdin waa qays ibni sacd ibni cubaada wey sacd ibni cubaada iyo sacd ibni mucaad sidii dee ilansaari sayd اkhasraj buu ahaa sacd ibnu cubaada wiilkiisii weye nin aada u dheeroo xoog badan buu ahaa nabiguu hor socon jiray buu yidhi bimansilati shurai min alamiiri hadda ragga madaxdaa say u hor socdaan waa xilli waxay ku tilmaameen nabigu uu culayska nabadgelyadu u baqayey marka nin xoog badan oo seeftiisii wata oo tababaran oo meesha taagan nin waliba wuxuu samayn lahaaba ninkaasuu eegiyo waa in dadku in badan baa fadqalalo badan in badan baa wax iska dhidhihi in badan baa meesha dhanba qasi cid nabadgelyada iyo xaaladda kala sugta oo qofkii kharbudaad watay uu ka baqa in la helo oo ridda taagan oo yidhaahda ka soo gelaya saa u fiiriya waxooga hagan cabsadaba hadduu rabee taasi waa la ogolyahay waxaa labaadoo la ogolyaho nabigu sameeyey dadka iridda qof ku kala hora oo soo kala daaya qofka yimidna intaanu soo daynin riboodkiisa iyo warbixintiisa soo gudbiya ninkii reseptionka joogay soomaa ama secretariga ad dhihi jirteen hadda nabig alai sl slam xataa isagoon gurigiisa joogin buu maalin meel beera iyo ceel buu iska aadayoo wuu iska fadhiistay abuu muusa alashcari baa meeshii beerta iridda laga soo gelayey buuroob noqdo wuxuu ka shaqaynayay ninuunan isagu fasixin uusan nabiga u gelin abubakar oo socdaa yimid sug buu yidhi nabiga ma joogaan halkaan waan soo raadqaaday nabige halkan au soo ila soo galay raadkiisiiya ma joogaa haa uu jooga laakiin halkaas taagno buu yidhi nabigu u taag sal rasuulka ilaahayow abubakar baa taagane ma ogolaadaa markaasuu yidhi haa wabashirhu biljanna jannana ugu bishaaree uu soo noqdo wuxuu yihi gal halkiibuu kaga hadhay isagu haddana raadkii cumar oo haya baa soo istaagay war nabigaan raadkiisa qaadaya abubakare halkanuu raadkeeda soo galee ma joogaan haa laakiin sug wuu tago rasuulka ilaahay oo cumar baa taagane ma soo daayaa buuri markaasuu yihi haa soo daa wabashirhu biljanna janna wuu bishaaree waa soo noqday markaa w markuu leeyahay walaalkay abu caamir alashcari ilaahay hadduu khayr la doonay maantunbuu iman meesha bishaarasanaa ka socotee ilaahu maanta kaa muyi waxa yar kadibba gow gow war waaye waa cumaan maxaad rabtay war raggii baa raadkooda meesha iga soo galee ma joogaan sug rasuulka ilaahayna cumaan baa taagan markaasuu ihi soo daa wabashirhu biljannati calaa balwa tusiibu adduunkana waa lagu imtixaani doonaa buui imtixaankii loo dili doonuu tilmaamay nabig ala slam isna waa soo daayey arintaasi nabiga nin baabay ridda u taagan oo kolba ninkii yimaada warbixintiisa geynaya oo markuu warbixinta geeya amarkii lasoo siiye soo daai soo daada sulinaya taa nabigaaba sameye sal sal slam laakiin albaab samaysiga la diidan yahay tan dambe horta kala horumarintu waxay yidhaahdeen marka qaarkood waajib bay noqotaa haddii dadkii hadhow la kala garan waayayo iyagu aynan isxurmaynaynin oo zamanku fasaado oo qolo isagoo ku jiro qolo kale soo dul fadhiisanayso oo qoladii soo horreysay kuwo kale xoog inay ku soo dhaafaan isku dayayaan xaqoodii dadka in la kala siiyo waajib maadaama uu yahay wasiiladaana waajib bay noqon qaadigana way u fiican tahayoo dadku say u kala soo horreeyeen inuu ogaado qolo walba qadiyaday u yimaadeen inuu ogaado waxay kaloo ay ku kala saa ku kala fiican tahay dadka u yimid yaa xukun iyo gar ugu yimid yaa sasalaan iyo booqasho ugu yimidna ninka ridda jooga usoo kala caddayn saa darteed laba xaaloo qaaday u iska ilaalinaya kala ilaalinayaa nin baa kuu yimid madaxa waxaa la weydiin muxuu kugu yimid macnaa seed u qaabili ood u soo dhoweyn waxay ku xihan tahay si muxuu kugu yimid hadduu booqasho kugu yimid inuu istaago oo uu salaamo oo uu soo dhaweeyo oo uu erayo wanaagsan kula hadlo waa loo ogolyahay waayo booqashuu yimid hadday laakiin dad iswataan oo gar u socdo gaar uma soo dhoweyn karo gaarna uma salaami karo si gaarana uma qaabili karo se usoo socda sida labadii isaysatay halkaa ka soo jeesa waa inoo iman doontaa laakiin yaa u kala sheega lacallaba nin oday iyo mas-uula intuu yimaado oo ixtiraam mudnaa oo booqasho inuula dhaqmaan laga yaabaa siday nina rag isxagxaganayaan isaystaan mana habboona xaqiisii ma aha inuuba soo dhoweeyaa laga yaabaaoo zaa'iru moodoo soo booqdayo nin faraqa lagu dhegan yahay waxay tusaaliyo u dhacayna waxbaan ka tilmaami doonaa walaa yaqcudu ma fadhiisto lilqadaa'i xukunka fi lmasjidi masaajidkaba laba mid wey ma kugu qabsatay adoo masaajidka yimid baa lagulaysu yimid ama dad masaajidkii isku haystuuba qaadigu yimid halkaa wuu ku geli karaa wuuna ku kala saari karaa laakiin meel qadaha loo yimaado oo saf loo soo galo oo lagu garabo oo lagu muro masaajidka ma tahay waxay fuqahadeena leeyihiin maya sababtoo ah sababtoo ah meeshii buuq weeye gar iyo muran weeye isxagxagashiiyo been badan baa dhici dhaar iyo dhaar beenaale iyo markhaati beenaalo badan baa iman

hadda masaajidka halkan haddaan maxkamad ku qabanno oo rag iyo dumar isku haystaan oo murmayaan wax tukaniyo wax qur-aan akhrisan miyuu jiraan waxay dhahan masaajidka waa la tashwiishinayaa lama ogolo marka meel masaajidka ka baxsan waa in loo sameeyo walow qayb masaajidka ka mid oon qayladaba ka baxsan ha noqoto hadday rabteen marka haddii alla yidhaahdo waa masaajidka waan ka saaraynaaye halkaa koraan idinku samayn doonaa meel qajacacda iyo muranka dadka lagu kala xaliyo haddii alla yidhaahdo qorshaha waa idinku maqanna wayusawii qaadiga aadaabtiisii wuu simayaa bayna alkhasmayni labada ishaysatee murmaya fii alaaati ashyaa saddex arimood buu ka simayaa kow filmajlisi meesha la fadhiisinayo labaduba laba meel siman waa inay fadhiistaan oo kan hadduu kursi ku fadhiisiiye kanna waa inuu kursi u helaa hadduu kan dhulka fadhiisiyana kanna waa inuu dhulka fadhiisiyaa hadduu midkan hortiisa fadhiisiiya ka kalena waa inuu hortiisa fadhiisiiyaa labada qof fadhigu soomada maqal soomaalidu inay yihaahdeen qosal hiilo leh qosal waa hiilo labada nin su u qoslayo salaamta muusoodka fiirinta wallafdi eraygu kula hadlayo iyo wallaxdi daymada iyo fiirinta inta waa inu u sima midna markuu hadlaya waan foorari midna waan dhegaysanoo si fiican baan u fiirin lama ogola cadaalad maaha labada nin inaad kale xigsanaysay tilmaamaysaa ninna erey qabow baad ku tiri ninna erey yar qallabsan baad ku tiri iyadoon sababkeenay jirin hadduu nin qalad sameeyo qaladkii may inaad tidhahdo hadaad ku adkayso waa la ogolya laakiin markii horeba ninna si qabowbo fiican baa usoo dhaweysay ninna kan muxuu ahaabaa tidhi waraymaxaarati taa waxay kutusaysaa inaad jaa'ir tahay daalima ah. laba wadaad baa waa isqabsaday qisada abahay baa iiga sheekeyo yihi waan joogay labadii wadaad isqabsaday wadaad bay maxkamadda isula yimaadeen labada wadaadee ishaystana waa raggii minhaajka iyo axkaamta yaqiinay ninkani labada wadaad mid buu yaqiinay oo magaalada ninka masjid jaamica kitaabka ka akriya ahaa sheekh jaamac la yidhaahdo ninka kalena wadaad meesha iskaga marti abuu ah ahaa oo sheekh maxamed ilaad la dhihi jiray ninkii markay soo galeen unbuu wuxuu yidhi war wadaadkan iyo sheekh jaamca baa is haysta miyaa wadaadkii kalena wuuu aradigu horta jaa'iraa tahay buui awi fi lafdi ereygaad noo simi lahayd awal sheekh jaamac iyo wadaadkanaa tiri adi maba gelayo garteed maba gelaysid bu jaa'iraa tahay adiga wadaaddo kalena loo yeedho uu ka helay garti inay jawrta tilmaamaysa inuu labada nin mid si gaara garab ugu yoogu dabacsan yahay marka arrinta cadaaladdu haddaad tihaada warniyahow markaan raggan wada nimid wadaadku salaan qabow i salaamay kuwa kaluu salaan qabow u salaamay marka salaan qabow inaan ku salaamo wey markii qadiyadan dhammaatee wax kale isugu nimaadno ilaahu kor baan kuu xambaara haddaan rabo majliska waa in la kala saaraa markaas haddana filmajlisi goobta la fadhiisanayo wallafdi ereyga lagula hadlayo nin walba ereyga kulayl iyo qabow gaabni iyo dheerar xaddi uu leeyahay mudan yahay waa inaad siiso hadalkana say u kala leeyihiin iyo xaddooda waa inaad u kala siisaa walaxdi eegitaanka iyo fiirinta inagu hadda qof markaad la hadlayso inaadan wejigiisa adigii hadlayay fiirin eed ka yar foororsato xishood iyo sharaf baan u naqaanaa qofa xishood badano anaad kuu fiirin karin wayaan dhahnaa laakiin qolyahan galbeedka haddaad tagto markaad hadlaysaa haddaad indhaha ka dusin weydo beenaalaata waxaad sheegaysana waa been markuu ku weydiinaya markaad la hadlayso haddaadan labada indhood ka dusinin ood xataa waxyar fiirfiiriso wuxuu iisoo fiirin waayey beentii waayaa lagu leehay waxna waa ka jiraa ninka been sheegaya aad waxba fiirin karo taa waxbaa ka jira saa darteed labada nin ninna aad baad u fiirisay hadalkiisu uu ku gelayaa midna waad jeedjeedsatay hadalkiisa waad qaadi laadahay wey waa kaa dhadhicilaya muxuu kaaga dhadhicilaya adig maadaa ishaysta ninkana dhegayso ninkana dhegayso taana waa sinaanta dacwadana nin walba markiisa in laga maqla gaar bay u iman doontaa qodobkaas walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata hadiyad inuu ka aqbalo min ahli camalihi dadka shaqadiisa hoos yimaada inta uu qaadiga u yahay hadiyad kama qaadan karo xajkaan ka imido qamiis baan kuu soo gaday meeshaasaan ka imidoo cimaamad iyo cadar baan kuu keenay iyo sheekhaan maanta marti qaaday oon qado guriga ugu sameeyey iyo waxaas lama ogola haddaad qaadi tahay halkaaga joog wa mid wadaabay habboon tahay qaadigu dadkanusa waxba ka qaadan oodan baranin dadkay wax kaa soo galaan intaa maxaa la diidan yahay af wax cuna xisho haddii waxaa cunto waran kugu maqan wey warankaa kugu maqanna si unbuu kaaga soo bixi hadduusan qof iyo laba ka soo bixinna qolyo badan buu ka soo bixi saa darteed baa nabigeena calayi salaam laba xadiidba wuu tilmaamayo mar wuxuu yihi hadaaya alcummaali dadka shaqada loo diree shaqada haya hadiyadaha loo keenaya huluulun khiyaamo weeye qaadanayaan waayo ninkan waa waa nooc laaluush ka mida ah. ama toosa ama dadban marna wuxuu diray nin sadaqaad soo ururi nutayba la dhihi jiray ninka zakaadkii wuu soo ururiyey wuu keenay xoolihii uu keenay wuu qaybna soo xareeyey qaybna gaar u dareersaday war waxaan maxay ahayd baa layidhi wuxuu yidhi intanna waa sadaqaadkii inantanna waa hadiyado laysoo siiyey nabigu waa istaagay masaajku ku istaagay wuxuu yidhi maxaa siiyey rag intaan shaqo u diro xooluhu keeneen intana waa hadiyad laysiiyey intana idinka sadaqadii xoolihii lai daray wey haddii uu saas tahay guriga aabbiyo hooyadii muxuu isaga joogi waayey buui bal ha arkay in lagu sadaqaysto sadaqa loo keenay bal sadaqa in lagu keenay aad aragtide waxaad guriga hooyada isaga joogi weyey wa hunaaba xadiidkaa waxay ka qaateen culimmadu qaadigu hadiyad wuxuu ka qaadan karaa qofkii intuusan qaadi ahayn waxisasiinay ka dhexayn jirtay ninkaasi waa nin isagoo guriga hooyadii isagoo joogiya aabbihii wax siin jiray wey nin baad saaxiibba ahaydeen waxbaa idinka dhexeeyey markaad safarta hadiyad baad u keeni jirtay markuu safra hadiyad buu kuu keeni jiray ninkiibaa hadiyad kuu keenay waad aqbali kartaa bisharti xilligaa uu kuu keenayo qadiyad taaganoo isaga iyo dad kale isku hayaan waa inaanay jirin haddii kale laalushda banbay noqon hadaailcumaali uluulun saasuu nabigu xataa la adkaynayaa cadaalada qaadiga iyo dhexdhexaadnimadiisa wax wax u dhimi karaa laga ilaalinayaa saa darteed hadiyad kama qaadan kartid dadkii waxba kuma soo hadiyadayn karaan qaday iyo waxgaara kuma san waddankaan joogna hadda qaadigu meel babliga ma tegi karo meel babliga makhaayadaha ma iman karo wax ka cabo looma ogola shahcab iyo shah ka bixin buu baran bay yidhahdeen fuqahadeenna waxay gaareen ninka qaadiga ah lama ogola inuu suuqa wax ka soo iibsado dad ha dirsado weliba qof isaga inuu shaqaalo u yahay lagu yaqaana ma dirsan karay dheheen sababtoo ah xoolaha dadku ku dhici oo qaadigiibaa wax gadanaya may besbesbes qiimo intaasaa la dhihi xoolada goaalka ugu dhuwan baa bal fiiri waraca qaadiga inuu xalaal miirto xataa si dadban wax ugu dhuuntaan baa laga ilaalinayaa afalaa jalasa fii beyti abihi wa umihina mid kalead ka qaadatay ziyaaradu xaaraan inataad ka qaadatay tii su-aasha ahaydna su-aal ahaan bay xaaraan noqotay oota wadaadada gurigooda jooga loo keenayana maxaa xaaraantinimeeyey war nin xoolahan usoo dagaalamay oo ama jiriya mooryaan ahaa oo dad xoolaha u soo laayey baa xoolihii intuu soo kaxeeyo wadaad meel iska fadhiya u keeni sheekhow muraad baan leeyahay muraadkaagii waa heshay ninkaa wuxuu soo doonay ma taqaanaan waxaa sheeke ii dhahan la fidiyey marba sheekh haddaad u geysay waa dembi dhaaf iyo jan adin ninkan xooluhu dadka u leeyahay janna usoodoonta ku soo doontay muraadka uu sheegaye leeyahay dembi dhaaf iyo jannuu gadanayaa wadaadka nii dhehdaa waa ogyihi wuu iska yeelyeelayaa waad heshay war ninka xoolihiisa ma dembi dhaaf iyo janna laga siistay xoolaha sidaasa oo ninka meesha iska fadhiya ii dhehda beenta loo fidiyey bilaash looguma keenine war beenuu ku qaatay marka xoolo kastoo musuq maasuq iyo beeniyo magac dadka lagu baado bay shariicadeennu diidantahay ilaa halkaa layna gaarsiiyey wayajtanibu lqadaa intan ku daray faqradan inuu dadka la xukumo wuu iska ilaalinayaa qaadigu fii cashrati mawaadica toban meelood toban xaaladood mid ka mida ah hadduu ku jiro inuu xukun u fadhiistooo dad dhegaysta waa inuu iska ilaaliyaa bareeshar kasta ha la saaro oday kasta ha loo soo kaxaysto xaalad kastaoo dega ah ha taagnaato adigu waxaa lagaa rabaa cadaalad inaad xukunto qadiyaddaad xukumaysana maskax iyo deganaansho aad ku dhegaysatay inaad haysto ood ku dhuuxdaa lagaa rabaa haddii aadan taa yeeli karin intaad ummadda nugoyn lahayd adiguna naar isgelin lahayd banaanka ka mar cinda alghadabi markuu caraysan yahay adigoo xanaaqsan xanaaq wax kaa bedeli kara inaad gar iyo xaajo gasho lama ogola sababtoo ah nin caraysan oo acsaabtiisii kacsan tahay deganaansho iyo tartiibuu dad ugu dhimriyo oo xaajo ku dhagaysto oo hadal ku dhuuxa mala madaxiisaoo dhanba waa kacsan yahay laakiin caradu hadday yar tahay dhib ma laha oo aan ku tashwiishinaynin oonu maskaxdaada iyo fikirkaaga waxu dhimaynin tayar dhib laha waayaa nabigaa xukumay calayh salatu slam isagoo cara noocaasa caraysan arrintaana bukhaariiyo muslim baa waxay ka wariyeen zuhayr ibn cawaam radi allahu canhu wa ardaahu in isagiiyo nin reer ansaareedah meel biyo roob da-ay oo beero loo qaybinayey ay isku qabsadeen dhinaca biyaha ka yimaadeenna zubayr baa jiray nabigay isula yimaad sal allahu alah wasalam nag wuxuu zubayrow baartinta markaad waraabsatay biyuhu waxay ku galaan ninka u sii daa ninkiibaa wuxuu yidhi <laughs> ansaareed nabi maxamed waxaad saa u leedahay eeddadaa baa dhashay way zubayr alcawaamna safiya binti cabdilmualib baa dhashay ilmaabtiba hay nabiga sal alه wasalam eeddadaa baa dhashay sama an kaana bna cammatika nabigu arrintuu ka xanaaqay waa mogta hadalka waa hadal dalab le wey waa ka xanaaqay wuxuu yihi zubayrow beerta waraabi biyahana xaji ilaa gidaaradaa dib ugu noqdaan waxay dhaheen ruwaaddu markay warinayaan fatalawana wejhu wejigiisi baa isbedelay marka waxoogaa isbedel yar yara hadduu yahay dhib ma leh amaa carada nabigaa bih alai salaam laa yaqdi lqaadi bayna nayni wahuwa adbaan ninka qaadiga laba yuusan kala xukumin isagoo caraysan waxaa lamida waljuuci gaajada aad baad u gaajaysan tahay hadda noo kala tuur baa lagu yihi hayeelin sababtuna ah intaad qadiyadda dhegaysan lahayd calooshaadaad ku maqan tahay ninka maba joogaba haaf baa maqan waxoogay baashiiba aada ugu dhegan waxaa lamida wal catashi oon nin aada u ooman or horta biyaha soo cab gaajadana or horta wax soo cun markaa wax soo cunto caloosha wax soo gerisay qaylanay kaa daysiy